بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد فتح رب البرية على درة البهية نظم الأجرومية لشيخ الإسلام الشيخ إبراهيم البيجوري المتوفى 1276 هجرية kitaabkeennan aan qaadanayno waxaa iskale yaxya alcamreeti sharaxan aan gacanta ku hayana waxaa iskale ninkii la odhan jiray ibraahim albayjuuri kolkaa kitaabku waa gabay waa nadmi weeye gabaygu sidiisa uu ka yar adag yahay gabayada kale haddee waxaad samaynaysiin waa baxrigii ugu fududaa waxaynu samaynaynaa marka aan beydka qaado waad iga daba qaadaysiin waayo waxaan ugu talagalnay markuu inoo dhammaado inuu inoo dhammaado baxrurejsi adigoo yaqaana caruuda noo dhigan ayaad garanaysaa gabayga baxrurejsigiis inuu yahay oo dhan waa mustafcilun mustafcilun mustafcilun mustafcilun mustafcilun mustafcilun baa la yidhahdaa الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى حتى نحت قلوبهم لنحوه فمن عظيم شأنه لم تحوه فأشربت معنى ضمير شأني فأعرضت في الحال بالألحان أشد الطلب من الورى حفظ اللسان العربي كي يفهموا معاني القرآن وسنة الدقيقة المعاني والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهما وكان خير كتبه صغيرا كراسة لطيفة شهيرا في عربها وعجمها والروم ألفها الحبر ابن الأجروم وانتفعت أجلة بعلمها مع ما تراه من لطيف حجمها نظمتها waa dhaqman badiica mubtadi bilasl fi taqriibihi lilmubtadi wqad xadaft minhma canhu hinaan wazidtuhu fawaa'ida biha alhinaa mutamiman liqaalib abwaab فجاء مثل شرح للكتاب سئلت فيه من صديق صادق يفهم قولي لاعتقاد واثق إذ الفتى حسب اعتقاده الرفيع وكل من لم يعتقد لم ينتفع فلنسأل المنان أن يجيرنا بنبريا مضاعفا أجورنا وأن يكون نافعا بعلمه من اعتنى بحفظه وفهمه بسم الله الرحمن الرحيم kitaabkan aynu hadda bilaabanay ama aan hadda doonayno inaynu akhrisanno magaciisa waxaa la yidhaahdaa nadmulcamridi eh, ama camridi oo sheekha qoray ayaa loogu magac daray u ku magacaan baxay ama nadmulcamridi baynu odhan ama camridi baynu kitaabka odhan sheekha qoray macluumaad badan lagama hayo nin ree masara inuu yahay ayaa la garanaya yaxya alcamriidi in la odhan jirayna waa la garanayaa laakiin warbixin kale oo sii tiro badan aad inta badan wax loogama qorin waxaa ka lifay wuxuu ahaa qof aad iyo aad camalkiisa u jecel inuu ilaahay dartii u noqdo ikhlaas ayuu jeclaa iyo ilaahay dartii waxaa inuu u ahaado kitaabkan markuu nadmiyey wuxuu ku talagalay ilaahay dartii wuxuu ajri iyo abaal kaga helo inta ay dunidu jirtana hadduu ilaahay barakeeyo ajrigaasi inuu u socdo ardayda dhiganaysa ama cidda wax ka faa'iidaysanaysae ka baranaysa waa camalkiisii oo ilaahay u barakeeyey oo u soconaya ayuu noqonayaa sidaa darteed si una camalkani riyo u soo gelin istustus si una u soo gelin wuxuu iska joojiyey warbixin badan in sheekha laga helo sidaa darteed lagama hayo warbixin badan keliya waxaa la og yahay inuu sheekha ilaahay u fudaydiyey kutubta horay u jirta inuu naqmi ka dhigo wuxuu leeyahay marka la eego usuulu fiqhiga cabdulmalik aljuwayni kitaabkiisii yaraa waraqaadka ahaa waraqaadka ee usuulu fiqhiga laga bilaabayey nadmi buu u bedelay oo nadmul waraqaad buu leeyahay sheekhanaa qoray halka keennana ajruumigii uu nadmi u bedelay halkaa markuu marayeyna usuulu fiqhigii buu nadmi u bedelay waxaynu ognahay kitaabka fiqhiga ah ee la yidhaahdo la yidhaahdo muqadimat alxadramiya ama loo yaqaano abishujaac abishujaaca kitaabka abishujaaca la yidhaahdo sheekhani nadmiguu u bedelay wuxuuna u bixiyey abishujaaca markuu nadmigiisa sameeyey nihaayatu tadriib ilaa kun bayd buu ka dhigay nihaayatu tadriib kolkaa welibana waxna buu ku daray waxna buu ka dhimay wixii daciifka ahaana uu ka saaray wuxuuna yidhi markuu abishujaaca aabba naseexo badan oo kale ayaan u ahaa buui ninkaan shujaaca qoray meel kastoo daciif ahayd ama shardi uu ka tegey ama qaydu halmaamay waan hagaajiyey buu yidhi kolkaa aabboo kale ayaaban u noqdayba haddana waxaynu haynaa ajruumigii buu nadmi inoogu bedelayaa waxaynu ognahay culima markaa sheekha inuu kutubta ilaahay aad ugu fudaydiyey kutubta horee qoran inuu nadmi ka dhigo ama ha ahaatee naxwo ama ha ahaatee fiqhi ama ha ahaato usuulu fiqhi waxyaaba aad u badan welibana nadmi aad iyo aad u macaan isku dhadhow saddexdaa kitaabkaad akhrisataaba ka kale waxaad garanaysaa inuu isku nin qoray ayaad garanaysaa waa isku hadallo isku ereyo isticmaalaya isku qaabbuu u hadlayaa sheekha khayr allaha siiyo ajruumiga markuu hadda nadmi inoogu bedelay waxaynu ognahay wuxuu ka dhigay laba boqol iyo konton bayd buu ka dhigay xagga dambuu ina odhan doonaa fii rubci alfin kaafiyan man axkama fii rubci alfin kaafiyan man axkama kun afaru qaybi kun afaru qaybi laba boqol iyo konton kitaabkeennani waa laba boqol iyo konton bayid labadaa boqol iyo kontonkaa bayid ajruumiga wuxuu la dheeryahay waxyaabo ajruumigu uu ka tegey ajruumigu wuxuu ka tegey oo quyuud ah ayuu ku soo wada daray ajruumigu meelaha qaar lagaga habboonaa inuu inuu sameeyana uu ajruumigu sameeyeyna uu ka jari doonaa kitaabka wuxuu inoo odhanayaa kitaabkaygani ajruumiga markaad u eegto sharaxoo kale ayuu noqonaya haddaba ardaygii ajruumiga soo dhammaystay kitaabkani hadda muraajacoo kale u yahay inta nadminnimada a ah mooyaane gabaynimada mooyaane haddaad kitaabkan iyo ajruumiga isbarbardhig aad ku samayso wax alla waxay ku kala duwan yihiin labadaa kitaab oo farqi weyni ma jiro waxaa ka dhalanaya wax kastoo lagu celceliyaa wuu sugnaadaaye inuu ajruumigii fahamkiisii inoo sii sugmo insha allahu tacaala kaas ayaa ka dhalanaya waxaa kaloo inoo dheer oo kitaabkan aynu ku arki doonnaa waa gabay oo gabayga haybadiisii baa inaga bixi doontaa rag badan baa jira khudbadaha markay akhriyayaan bayd markuu ku soo hagaago isku sii laaba ama ka booda kitaabka ay akhriyayaan bayd markay arkaan jecel inay ka boodaan kolka taasaa inaga bixi doontaa hadalka caadiga ah iyo hadalka gabayga ah ka gabayga ah fudud xaqiiqa ahaan haddaad labadaba barato waxa fudud hadalka gabayga ah ayaa fudud fahankiisuna uu kooban yahay xifdigiisuna uu sahlan yahay baa la yidhaahdaa kolkaa kitaabkeennan oo laba boqol iyo konton bayd ah baxrigiisuna baxriga baxrurajsiga la yidhaah baxrurajsi waa mustafcilun lix jeer la soo celiyay shadriga hore saddex jeer baa la soo celinayaa shadriga dambana saddex jeer baa la soo celinayaa mustafcilun lix jeer la soo celiyey ayuu baxrurajsigu noqonayaa casharka maanta aan qaadanaynaa naxwaha waa hordhiciisii naxwihii maynaan gaadhin muqadimadii baan doonaynaa inaynu maanta qaadanno markaynu muqadimadiisa insha allahu tacaala aynu qaadanno inta muqadimada ah ayuu naxwaha inoo bilaabi doonaa berri haddii ilaahay yidhaahdo sheekhu bismi illaahi araxmaan araxiim ayuu yidhi bismi illaahi araxmaan araxiim bismi illaah ilaahay magiciisa ayaan ku bilaabanayaa allihii arraxmaani naxariisanayay naxariista guud allihii arraxiimi raxiimka ahaa ee naxariisanayay naxariista muslimiinta khaaska ku ah ama muminiinta u khaaska ah ereyga bismillaahiga ah, ilay naxwo waynu soo dhiganaye ba'd waa xaraf jaar ismiguna waa ismi majruur oo ba'da ayaa jiraysa ismigu waa mudaaf allaahi waa mudaafun ilayhi mayla socotaa hadda allaahi waa maxay waa mudaafun ilayhi haddaba idaafadaa laba ayaa la yskugu khilaafay qola waxay yidhahdeen idaafadani waa bayaaniyo qolana waxay yidhahdeen idaafadani bayaaniyo maya oo bimacna allah labada macno waxay kala noqonayaan haddaan bismillaah idaafada bayaaniye ka dhigo waxaan ku macnaynayaa bismillaah ismiga allah ah baan ku macnaynaya bismillaah ismiga allah ah ayaan wax ku bilaabanaya allaha alraxmaani raxmaanka ee wa naxariista allaha alraxiimi raxiimka ee naxariista eeg bismillah ismiga allah ah idaafada haddaad bayaaniye ka dhigto idaafada haddaad bimacnalaan ka dhigtana waxaad odhan bismillaahi ilaahay magiciisa ayaan ku bilaabanaya ilaahay magiciisa idaafadu waa bimacnalaam ismiga allah ah idaafadu waa idaafa albayaaniya baa la odhanaya markaa bismillaah ilaahay magiciisa ereygan haddaba bismi ah ereygan ah ficilka uu ka yimid waa laysku qabtay qole waxay dhahdeen ismi wuxuu ka yimid ficilka wasama wasama wuu calaamadiyey calaamada weeyaan wasama aayad qur'aana ayuu ilaahay inagu yidhi sanasimuhu cala alkhurduum sanka dushiisaanu ka calaamadinaynaa kolkaa wasama wuu calaamadiyey kolkaa bismigu waa calaamad oo magacaagu calaamad lagugu garto weeyaan bismi wasama buu ka yimid bay qola yidhaahdeen qolana waxay idhaahdeen ereygan bismi ihi ficilkiisu samaa buu ahaa samaa yasmuu sida dacaa yadcu oo kale samaa kor u kacay yasmuu kor buu u kacayaa bismi haddaba waa ka kor loo kacayo bismi magacaaga haddaba waad ku sarraysaayo hadii magacaaga la sheego madaxaa taagtaa soomaalidu waxay tidhahdaa kor baa loola magac baxaa oo kor baa loo guuraa bay yidhaahdeen kolkaa waxa wey magac sanaa la qaataa weeye magucu wuu kula hadhi ama amaa kor buu kuu qaadi sidaasay ka dhigan tahay waa la og yahay garu magacu la hadhay waxaynu ognahay reer la odhan jiray reer banu anfinaaqa soo maydaan maqal reer sanhalaad baa la odhan jiray reer sanhalaad magac baa nimankaa dilay marka reer sanhalaad loo bixiyey waxa la xasuusan jiray ama laga fikiri jiray un reer sanhalaad sanka hasha maxaa ka soo baxa waa siin iyo duuf iyo malax iyo waxunbaa ka soo baxa reer sanhalaad marka meelaha dhalinyarta carbeed ay iskugu yimaadiin ee la yswaraysanayo ee aljamaaca miman markii la yidhaahdo waxay odhan jireen reer kastiba magacoogay sheegi jireen naxnu min beni fulaan naxnu min beni fulaan laakiin ninka reer benu anfinaadiih wuu aamusi jiray haddana wuu foorarsan jiray intuu giirka laadlaadiyo ayuu hoosu odhan jiray hadal daciifa ana min beni anfinaada ilan dadka siinkiibuu ka qarinaya iyo duufkii ilaahay wuuumaguxu wuu ku dilayaa moogtahay waxa dhacay ilaahay wuxuu keenay nin la jiray xuday ah inaan buu ahaa laakiin reerkaa wuu nusreeyey intay si fiican u hagaajiyeen ayuu yidhi anaa idinka saari bu yidhi idin haysta carigu eega buu yidhi haddaan wax kale ka dhigi waayo gabay dheer buu tiriyey oo la yidhaahdo min macsharin hum lanfu waladnaabu hayruhumu waman yusaawi bianfi naaqati danaba wuxuu ihi war waa reer barta uu sanku qofka kaga yaalla ayay dadka kaga yaalin waa wejigii war sanka masiinkumaad hegtaalku ku yaalla maadab waa wejigii boodhka ummaduba waa reerkan buu yidhi wejiga waa meesha markaas farxad farxadaada laga akrisanayo haddaad murugooto murugadaada laga akrisanayo wareerkani waa wejigii umada buu yidhi wejigu waa meesha ugu qiimaha badan waa meesha markaad soo baxayso kolba muraayadaad isku eegteed is ma wasaq ba ay saaran sideenu egahay waa nimankani waa wejigii umada buu yidhi cidda aan iyaga ahayn oo dhan en reebeni aan firnaaqa ahayn waladnaabu hayruhum waa dabo buu yidhi cidda kalana dabo kolkaa dabo oo weliba de magacii inagu aynu u naqaanay balka waran lagugu sheegayo ninka reer banu anfinaaq noqon waaya magaca u qarsooni waa kaa maxaa dhacay mar qura ayuu miisaankiis bedelay marka meelaha la iskugu yimaado ninka reer banu anfinaaqi iyo wejibuu noqdaye wuxuu odhan jiray isagoo afka taagaya ana min bani anfinaaqa ninka reer kale sheegtana hoostaa laga qosli jiray ilan magac kalea u qarsoone magac kale ayaa u qarsoon markuu magac kale sheego kolka magacu qofka uu la hadhaa magacu qofka wuu dilaayo uu la hadhaa haddaba bisli waxay leeyihiin waa samaa buu ka yimid oo korukac weeyaan bay leeyihin samaa ayuu ka yimid waa samadani naga sarrayso oo kale oo kor u kac ayuu noqonayaa bismi illaah arraxmaani waa nacti ereyga arraxmaanihi waa nacti arraxmaani nacti weeyaan inkastay mas'aladu khilaafiyo tahay oy ragga qaarkoodna u inayna nacti ahayn rag badanna ay rajixeen inayna nacti ahayn in laga dhigo waxyaabo kale arraxiimina waa nacti arraxiimi baa nacti ah bal haddaba culimo bisinka icraabkiisa ila eega sharaxeenna yari wuu icraabayaae bogga labiyo tobnaad inoo soo saara bogga labiyo aynu eegna bal hadda bisinka sida la icraabayo gabal baa ku qoran bogga labiyo tobnaad in yunsab araxmaanu aw yartafica faljaru fi raxiimi qadcan munica wain yujara fajiz fi saali alaaat awjuhi khudbayaani فهذه تضمنت تسعا مريع وجهان منها فدر هذا واستمع وسبح بيت ويقول يري باسم بعض وحرف كان اسمنا واسم مجرور اسم ومضاف الله ومضاف إليه الرحمن ونعتي الرحيم ونعتي haddaba maxaa jira alraxmaan iyo alraxiim isaw nacti maaha labadaasiba wuxuu kuhi in yunsab haddii la nasbiyo araxmaanu lafdiga arraxmaana haddii la nasbiyo waa marka ayna qur'aan ahayn haddayna qur'aan ahayn haddii arraxmaan la nasbiyo oo la yidhaahdo bismillaahi araxmaana oo say suurtagal u tahay waxaa la og yahay nactiga waxaa inoogu iman doonaa nactiga oo dhan haddii mancuudku uu ka maarmayo oo mancuudku uuna u baahnayn ama nactiga marfuuc baa loo akriyaa oo arraxmaanu baad odhanoo waad iska godi ama nactiga mafcuulun bihi baa laga dhiga oo arraxmaana baad odhanoo waad kordhigi ama nactiga majruurnimadiisii baad u dayni oo bismi illaahi araxmaani baad odhan erayga arraxmaaniga imise aynoogu bannaan markaa ile waa nacti nactigan uma baahna mancuudka allah ah iminka allah waa la garan la'yahay miyaynu nidhaana haddii aan raxmaan la raacinin lama garan laha allah cid kastaa garanaysa kolka arraxmaan waa nacti laga maarmayo saddex icraaboodba haddaba inoogu banaan inaan godno oon arraxmaanu idhaa khabar baan ka dhigay mubtadihiisu xadfan yahay iyo inaan nasbiyo oon arraxmaana idhaahdo amdaxu raxmaana mafcuulu bii baan ka dhigay ficilkii uu ka xadfan yahay iyo inaan nactinimada u daayo oon arraxmaani idhaa oon iska hoos dhigo arraxmaan imise icraabood baa igu banaan saddex baa igu bannaan arraxiimka dambe ma taqaanaa arraxiimka dambe isna saddex baa igu bannaan erayga raxiim ah saddexda raxiim iigu bannaani waxa weeye inaan raxiimka isna godo oon dee khabar ka dhigto oon idhaa bismi illaahi araxmaanu raxiimu alraxiimu inaan iska goto iyo alraxiimka dambe inaan iska kor dhigo oon sidii aan ka horeba mafcuulun bihii uga dhigay anuu idhaahdo bismi illaahi araxmaan alraxmaan alraxiima oon iska kor dhigto iyo inaan nactinimadiisa u daayo oon majruur ka dhigo oon idhaa bismi araxmaani alraxiimi ka hore raxmaanka imisa icraabad baa ku banaan saddex baa ku bannaan raxiimkana imisaa ku bannaan saddex baa ku bannaan saddex saddex ku dhufa haddaba sagaal weji baa soo baxaya maxaa soo baxaya baynu nidhi sagaal weji ayaa soo baxaya sagaal weji ayaa soo baxaya sagaalkaa weji laba ka mida ayaa mamnuuca laba ka mida ayaa mamnuuca qolana daciif yidhaahdeen qolana mamnuuc yidhaahdeen waa laba weji oo ka mid a sagaal iyo laba ka tuur toddobadaasina waa sax sagaal haddaba labada mamnuuci waa maxay ama labada daciifkiihi waa maxay waxa weeye labada daciifkiihi ilay sida saxdii mamnuuc maaha gabaygun baa mamnuuc yidhiye sida saxdii waa daciife haddii mataqaanaa raxmaanka la kor dhabo oo la yidhaha bismi illaahi araxmaana haddii la yidhaha arraxmaana inaan raxiimkii hoos qabaa waa mamnuuc waa daciif oo idhaa maxay bismi illaahi araxmaan araxiimi inaan idhaa waa wej laga fiican yahay maxaa sababay oo looga fiicnaado waxaa la yidhi alrujuuc ila shay bacda alinsiraaf hayru macquul in shaygaa haddaan diido haddaan ku idhaha shaygaa ma qaadan ood maya i tidhaahdo inaan dib ugu soo noqdo mar labaad dee waa maahmaadii baa i hoos taalla alsayfa dayacti lama waa jaanisad haysatood garan weyday ood ka faa'iidaysan weydood mar dambe codsatay mahmaadanaa kuu taalla asayfa dayacti lama kolka waxaa la luqadda carabigu way xishootaayo allah mawsuuf buu ahaa raxmaanka hadii la kordhigo oo bismillaahi arraxmaana aan idhaahdoon kordhigo raxmaanka waxaan ka jaray ayo sifanimadii hadaba raxiimka inaan hoos dhigo oon sifanimadii mar labaad dib ugu noqdo sawnigii raxmaanka markaan marayay sifanimada diiday alrujuuc ila shayi bacda alinsiraaf hayru macquul waxa weeye waa arrin laga fiican yahay oo laga wanaagsan yahay haddii raxmaanka la kordhigo inaan raxiimka hoos dhigo sow kow maaha mas'alada labaad ee iyadana laga wanaagsan yahay waxa weeye haddaan raxmaanka godo oo maxay idhaahdo bismi illaahi araxmaanu haddaan idhaahdo aan godo raxiimka dambe inaan hoos dhigaa iyadana waa sidiio kaluun waa alrujuuc ila shay bacda alinsiraaf baa la yidhaahdaa bismi illaahi araxmaanu inaan idhahdo waa wanaagsan yahay labadaa inaga baxay imise imise siyood baa bisinka haddaba u akriyay ardayow eeg toddoba siyood baa bisinka u akriyay bal ila inaad saddex labadan magacee isku xigo hoos dhigto oon idhaahdo bismi illaahi araxmaani sidaynu sidaynuu akhrino iyo inaan raxmaankana hoos dhigo raxiimkana aan kor dhigo bismillaahi illaahi araxmaani iyo inaan raxiimka dambe godo anaka hore hoos dhigaya bismi illaahi araxmaani waa imise weji hadda imise weji baan haynaa saddexdaaba raxmaanku wuu hoos dhignaa saddexdaaba maxaanku idhi raxmaanku hoos dhig u watay laakiin raxiimka ayaa marna hoos dhig watay marna kordhig watay marna godaal watay soo waxayn kaamaa bal hadda raxmaankii baan kor kordhigiyo eeg haddaan kor dhigo oon idhaa ah, bismi illaahi araxmaana haddaan idhaa ah, kordhigo raxiimka laba weji baa ku hoos hoosdhigu waa mamnuuc ee waa daciif baan doonayaa hoosdhigu waa daciif maxaan odhanayaa markaa bismi illaahi araxmaana alraxiima ama bismi illaahi araxmaana alraxiimu labadaa wejiba haddii raxmaanka la kordhigana si saxa ah u soo boodaya saddexdii hore u geyso sow shan ma aha haddaan raxmaanka godo raxiimka dambe isna laba wejibaa ah si caadiya u bannaan oon idhaa maxay bismi illaahi raxmaanu haddaan idhaa oo raxmaanka aan godo raxiimka ii kordhig oo maxay dhe bismi illaahi araxmaan raxiima ama bismi illaahi araxmaan raxiimu labadaa iigu gee shantii hore toddobadaa weji ayaa bisinka si weyn u bannaan labada kalena waa daciif sagaal bay ahaayeeno gabayganu kolkaa sagaalkii wajiba kaga hadlayaaye in yunsab haddii la nasbiyo alraxmaanu magaca alraxmaan ah haddii la nasbiyo oo la yidhaha bismi illaahi araxmaana ow yartafica ama uu rafco qaato uu marfuuc noqdo oo bismi illaahi araxmaanu la yidhaahdo faljaru jarid fi raxiimi raxiimka la jaro qacan go'naanba munica waa la manciyey war lama ogolo ku labadaa waj haddii la kordhigo iyo haddii raxmaanka la godo in raxiimka la jaraa waa mamnuuc buu ku yidhi la soco qacan munica saxiix maaha qacan munaco eh waa daciif inay wa in yujarra halkaa ra'da wiiga godaye ra'daasi fadxay sidatay la socda fadxo iyo kasro labadaasaa la ogolyahay wa in yujarra haddii la jaro ayo haddii la jaro raxmaanka haddii la jiro faajif waxaad bannaysaa fi aaniika aaniga ee raxiimka ah alaaata alawjuhi saddexdii wejiba ku banneen saddexdii wejiba way bannaanaanayaan hud iska qaado bayaanii caddayntaydan war qawaacidkanan kuu caddeeyey iska qaado fa haadihi tani tadamanad waxay koobsatay tadamanad miimku wuu shadnaaye shadkii bay ka tegeen haddii kale ficil noocani maba jira af ficil tadamanad la yidhah maba jira af carabiga bilaashadii oo noocan oo kalea ka soo heli mayno qaamuus kaste haddii la baadho laga soo heli maayo tadamanad waa mamnuuc fa haadihi tani tadamanad shadkaasi wasan buu ka dhigayaa fa haadihi tani tadamanad waxay koobsatay tiscan sagaal ayay koobsatay sagaalka oo munica la diiday wajhaani laba weji oo minhaa sagaalka ka mida laba weji oo sagaalkii ku jiray waa la diiday fadri ogow haadaa yaa haadaa kanow oo wastamiic warka dhegayso war ogow oo welibana warkan dhegayso buu ku yidhi sagaalkaa weji laba ka mid ihina waa daciif toddoba ka mid ihina waa qawi haddaba bisinka ilaa saddex kun oo weji ayaan kitaabkeenni kale markaan bilaabay aan idiin sheegay wax ku dhadhow inay ku jiraan alicraab almaxki marka la eegayo insha sha allahu tacaala qawaacidka markuu ardaygu qaato ayuu eegi karaa icraabke kolba in yar kolba tallaabaynu ku yar dari doonaa hadda sagaal weji baynu maraynaayoo kitaabkeennan aynu ku taabanay icraabkii uu noqonayo ka kalena insha allah in yar baynu ku dari doonaayo isla bisinka uun ku saabsanaan doona bismi illaahi araxmaani sheekhu haddaba bisinka nadmi iyo gabay kama dhigin sababtuu bisinka gabay uga dhigi waayey waa laga wanaagsan yahay in bisinka gabay laga dhigo xamdaladii uunbuu ka bilaabay xamdaladu kolkaa gabay ka dhigaya alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay alladii allaha ayay u sugnaatay qad wafaqa waa waafajiyey lilcilmi cilmiga waa waafajiyey khayra khalqihi khalqigiisa kuwa ugu khayrka badan walituqaa taqwadana waa waafajiyey sheekhu ilaahay ayuu u mahadnaqayaa subxaanahu wa tacaala diinteennu waxa weeye sidaynu ognahay marka shay muhiima la bilaabayo xamdelada ayay diinteennu ka bilowdaa bacda albasmala waa inaad xamdelada ku xijisiiso ilaahay u mahadnaq ilaahay waxaad ugu mahadnaqaysaa ilaahay muxuu ii sameeyey meeshaha soo dhigan caafimaadkan halkan ku fadhidayaa ku siiyey ma waxay kula tahay caafimaadkan maalinta dhalatay inta lagu soo raaciyay in akoon yar lagugu shubay oo halkii uu kaaga socdo war daqiiqa daqiiqad baa lagugu soo daynaya ma lagaaga ceshan karaya sakan sakan ilbidhibsi ilbidhibsi ayaa ama caafimaadka lagugu duini ama lagugu soo dayni waa nimco xagga ilaahay inooga socota mudanna ilaahay inaynu uga mahadcelinno subxaanahu wa tacaala ilaahay haddaynu eegno nimcooyinku ina siiyey midibo midka kale ayay ku ilowsiini caafimaadku waa qodob ka mida iimaanka iyo islaamnimada miyaadan arkaynin hanti laguma helo aqoon laguma helo qabiil iyo reer laguma helo garaad iyo caqli laguma helo nimcadan ilaahay ina siiyey ee islaamnimada ah kumaa weydiistay oo yidhi ilaahu aniga markaad i abuurayso musliman ay abuur adoon baryo buu ilaahay oo muslima kaa dhigay nimcada bal ka warran ilaahay inaynu uga mahad celinno oo ilaahay welibana goobta fiican inagoo joogno goobaha fiican inaynu khaatimo wanaagsan ilaahay ina siiyo taa inaan ilaahay uga mahad mahadnaqno ayaa runtii aad iyo aad inoo saaran sheekhu kitaab buu qorayaayo kitaabka laftiisaa nimco ah kitaabkan laftiisa ayaa nimco ah imise ayaa garan la imise ayaa iyagoo wakti haya makhaayadaha fadhiya imise ayaa iyagoo wakti haya rabbi una waafajinin inay ka faa'iidaystaan isaga laftiisaani maxaa ah? ilaaha subxaanahu wa tacaala sheekha waafajiye inuu qoro waa nimco aad iyo aad u qiimo badan alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay sagaal macno ayaa ereygaa ku jira alxamdu lilah sababtu ugu jiraana waxa weeye asha alxamdu ku jirta majisiyaan ka dhiga mise cahdiga qaybihii cahdiyo kale duduwanaydle baan ka dhigaa alxamdu haddaan jinsiye ka dhiga ma istiqraaqiyaan ka dhigaa istiqraaqu lafraad mise istiqraaqu lafraad kama dhigo saddex qaybood ayaa iga soo baxaya alxamdu asha ku jirta cahdi dikriya inaan ka dhigo cahdi dihniya inaan ka dhigo cahdi xuduuriya inaan ka dhigo jinsiyo inaan ka dhigo ooliyada lafteeda andee jinsi ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay inaynu uga mahadnaqno laamka lilaahi ku jira asha horta saddexda ku jirta eeg eh, waa jinsiyo waa istiqraaqi oo lilistiqraaq ah ama lilcahdi ah laamka ku jira sidaynu ognahay lilaahina saddex baa inooga soo baxaya laamkaasi inuu yahay isaga laftiisu ikhtisaas mid faa'iidaynaya iyo inuu yahay istixqaaq mid faa'iidaynaya iyo inuu yahay milki mid faa'iidaynaya laamka lilaahi ku jiraana ama waa istixqaaq istixqaaqa waxa loo yaqaanaa waxa aad xaqa u leedaheed mudato sida albaabkani iminka albaabkan bannaani dee mm, isaga xaq u leh maxaanku dhaha kan fardadan lagu xidhayo haddii albaabkani jabo yaa u xaqla intii eh, hadduu kani jabo laakiin kani uuna jabnayn dee la odhan maayo kan ha looga soo saaro kan kale ha lagu xidho haddayna kala owleysnayn oon lalahayn xaggana eh, dad ka soo gelayaan iyo xaggana noocana haddaan la odhanaynin eeg istixqaaq albaabu lidaar baa la yidhahdaa laamkani milki saxa maa waa istixqaaq wax la yidhaha wey laamka lilaahi ku jiraa istixqaaq buu noqon karaa oo ikhtisaas buu noqon karaa oo milki buu noqon karaa haddaba saddex saddex ku dhufo ashii aynu nidhi cahdi dihniya iyo caadi xuduuriya iyo jinsiyo laamkiina aynu nidhay milki iyo istixqaaq iyo ikhtisaas saddex saddex ku dhufo sagaal baa ku jira alxamdu lilah markaad leedahay alxamdu xamdi oo dhani lilaahi ilaahay buu u sugnaaday xamdi oo dhan ilaahay baa iskale haddaba xamdi oo dhan ilaahay baa iskale markaynu nidhaahno xamdiguna wuxuu ahaan jiray ammaan sawdiga hebel ammaana ee yidhaahdo ninkaasi maasha allah waa nin maal badan ninkaasi waa nin aqoon leh xamdiga lagu ammaanta lagu sheegaya waa tane sawdiga qof ammaanay alxamdu lilah ahayd ammaan oo dhan ilahay iska lehe war meel kale abidi ilaahay un ammaan sawdiga cid kale ammaanay markaad cid kale ammaanayso ead leedahay qofkani aqoon buu leeyahay ama maal buu leeyahay ama waa caynkan ama u dadaal badan yahay war maalka aad ku ammaanaysa yaa siiyey maalkan aad ku ammaanaysa qofka yaa aqoonta aad ku ammaanaysa yaa siiyey allah maalkan iyo aqoontaba ilahay yaa siiyey kolka yaa ku ammaanan allah baa xaqiiqa ku ammaanan marka dhab ahaan aad doonayso alxamdu mahadililaahi ilaahay ayay u sugnaatay ammaan ilaahay baa isgalay alladii allaha qad wafaqa waa waafajiyey lilcilmi cilmiga waa waafajiyey khayra khalqihi khalqiga inta ugu khayrka badan allaha cilmiga waafajiya dadka inta ugu khayrka badan waa astaan astaan weeyaanoo haddaad aragto dadka cilmiga raadinaya ee dalabada ah ee wax doonaya waa kolba xilligoodan dadkii ugu qiimaha badnaa weeye waa xulkii ummada ama labeentii ummadda weeyaan saasuu sheekhu u leeyahay qad wafaqa lilcilmi khayra khalqihi wuxuu waa waafajiyaa ilaahay cilmiga dadka inta ugu khayrka badan haddaba waxaa la og yahay ismu lmawsuul maca silati fii quwati lmushtaq qaacidaa ismu lmawsuul maca silatihi fii quwati lmushtaq ismiga mawsuul iyo siladiisu mushtaq oo kale ayay iskala dhigan yihiin waxaynu isweydiinaynaa kelmaddaa nin sarfiilaha garanaya waa lagama maarmaan kitaabkani intuu markuu dhammaado inaynu sarfi iyo dhex gashano xilli ay noqotaba inaan wakti hal kitaabna ha ahaadee sarfi ardaygu inuu yaro dhexgeliyo marka haddaba uu inu nidhaa ismu lmawsuul oo alladii ah iyo silada oo qad wafaqa ah fii quwati lmushtaq markaynu nidha kamaa fi lqaacidati lmuqarara ismi faacila loo bedelo baan ku leeyahay alxamdu lilah ilaah baa mahadle allaha almuwafiqi waafajiya lilcilmi cilmiga waafajiya khayra khalqihi khalqigiisa kuwa ugu khayrka badan sheekhu wuxuu ka dhigan yahay isagoo yidhi almuwafiqi lilcilmi khayra khalqihi ereyga almuwafiq ah ayaa meesha korkaa imanaya almuwafiq waa mushtaq qaacido kaloo xagga balaaqada lagu yaqaanayo odhanaysa tacliiqu lxukmi bilmushtaq yufiidu ciliyata maa minhu lishtiqaaq haddaad aragto xukum lagu xidhay shay mushtaqa waxay ka dhigan tahay mushtaqan masderkiisa ayaa xukunka sabab u ah alxamdu lilah ilaah baa mahadleh allaha almuwafiqi waa baafaji xamdaladan waxaa sabab u ah tawfiiqda markaa ilaahay baa mahadle ilaahay waxaan hadda ugu xamdiyaynaana litawfiiqihi waafajinta uuna waafajiyey lilcilmi cilmiga sababtuu sheekuu xamdiyey waa maxay markaa waa waafajinta weeyaan waafajinta ayuu sheekhu ilaahay dartii ugu xamdiyey sheekha waxaa la weydiinayahay oo la odhan karaa ilaahay ammaanta mar kasta wuu iska leeyahay adigu ma waafajintoo qura unbaad ilaahay ugu ammaantay saasaa la odhan karaa waxaa jira oo jawaabteedu ay tahay sheekhu ammaanta ilaahay waafajintan oo qura uma siinin laakiin inshaha ayuu u siiyey xamdigan uu hadda samaynayo uu ku xamdiyayo waxa sababta u waa nimcada xamdigana labaa loo qaybiya xamdi mulaqa iyo xamdi muqayada waxa fiican baa la yidhahdaa xamdiga muqayadka ah kaasaa ajri badan xamdigu muqayad ka dhigaya xamdiga muqayadkiihi waa ka inta nimco lagu siiyey nimcadii ilahay aad uga mahadnaqaysid subxaanahu wa tacaala qad wafaqa wafaqa waa ficil wuxuu sheegaa takraarku celcelin qad wafaqa wuxuu waa waafajiyey lilcilmi cilmiga khayra khalqihi nabi maxamed baa inoo sheegay xadiis saxiixa sal allahu alayh wasalam wuxuu yidhi man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi diin xadiidka uu sheekhu talmiixinayo iskama keeninun qad wafaqa lilcilmi khayra khalqihiida wuxuu xadiidkanu ka soo dheeganayaa saxiixa ah man yurid illaahu bihi khayran qofka ilaahay khayr weyn uu la doono yufaqihu fi diin diinta fahankeyga ayuu ilaahay u furaa hadduu ilaahay diinta fahankeyga kuu furo ogow horta khayr ballaadhan baa lagula damcay waayo adduunyadu waa had way guurguurtaa haddaad hesho iyada adaa ka tegi doona hadday iyadu kaa tegi weydo adigaa ka tegi doona waad ka dhiman doontaa bididkaagiina dhaxal buu noqon cid aan adiga abaalkuu haynin ayaa laga yaabaa gacmahooga inuu galo xisaabtuna ay adiga ku saarnaato raaxadiisa iyo cunidiisana cid kale ay yeelato kolka cilmigu laakiin wuu ka duwan yahay taa qad wafaqa lilcilmi haddaba sheikhu lilcilmi buu yidhi ilaahay dadka uu jecel yahay cilmiga uu waafajiyaa ma cilmigoo dhan ba ma inaad sayniska barataa ma inaad xisaabyaha noqotaa ma inaad eh, accountinka barataa waa noocee cilmiga halkan laynoogu sheegaya lilcilmi layna leeyahay waa cilmiga shareecada cilmiga xalaasha iyo xaaraanta lagu kala baranayo ilaahay qofkuu jecel yahay cilmigaasuu baraa waayo waxaad dareemi karaysaa qofka ilaahay uuna jeclayn dee adduunyadaba loo furaaba waynu ognahay gaalada ilaahay wuxuu ku tilmaamay waynu ognahay fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay waynu ognaho cilmigii adduunyada iyagaa inaga badinaya yaclamuuna daahiran min alxayaati dunya laa yaclamuun yaclamuuna daahiran min alxayaati dunya waxaynu ognahay markaa cilmigan ilaahay kuu jecel yahay uu waafajiyaa horta waa cilmiga shariicada waa cilmiga aakharadaada iyo adduunkaaga baad ku kala garanaysid khayra khalqihi khalqiga inta ugu khayrka badan buu leeyahay cilmigaa waafajiya khalqiga ilaahay abuuray inta ugu khayrka badan baa cilmigan la waafajinaya erayga khayrihi waa ismu tafdiil oo akhyar buu ka yimid hamsihiisiina waa la xadfo khayr baa laga dhigay khayra khalqihi erayga khalqi ah ku macneeyey khayra khalqihi khalqigiisa inta ugu khayrka badan jamac baan ku macnaynaya arday inuu luqadda yaqaanaa wixii odhan lahaa war khalqigiisa ka ugu khayrka badande mufrad ka dhig khayra khayra dee jamac maaha khayra khalqi waa mufrad ereyada meesha ku qorani haddana jamac baan ku macnaynaya la soco khayra khalqihi khalqigiisa kuwa ugu khayrka badan ayuu ilaahay cilmiga waafajiya waa jamac marka ah xaggee jamaca ka keenay ilan luqadda waa la yaqaanaayo ereygani waa mufrade jamaca xaggeen ka keenay jamaca waxaan ka keenay qaacidaa tidhaahda mufradun mudaafun limacrifatin yufiidu alcumuum haddaad aragto mufrad loo idaafeeyey macrifo jamac buu isku bedelaa khayra khalqihi khalqiga kuwii ugu khayrka badnaa weeyaan mid qura maaha markaa ah. dadka khalqiga ugu khayrka badan ee jamaca ah ilaahay cilmigu waafajiyaa cilmiga diinigaa ah markuu barto weli tuqa alla ka baqana waa loogu daraa ilaan cilmi quri waxba tari maaye cilmi kelihii waxba tari maaye alla ka baqana ilaahay wuu ugu daraa subxaanahu wa tacaala kolka iyo taqwo labada ayuu ilaahay iskugu daraa qofka uu jecel yahay subxaanahu wa tacaala welituqa waxaynu ognahay culimmada waaweyn ee caalamka soo maray rag ka mida ayaa yidhi agoonnay ahaayeen waxaa waxbarashada diinigana naloo baray dowladihii hore muslimiinta soo maray qof kasta oo waxbarasho diiniya ku jira mushaarka ogaa dowladdaa qaadanaysay bishu markay dhammaato ayaa lacag loo soo diri jiray oo baytulmaalka ama bangiga muslimiinta ayay lacag ku lahaayeen qof kasta oo diinta baranaya waxaa dantaa guud iyo hantidaa guud ee dawladda ayuu mushaar ku lahaa kolkaa laba nin oo agoona ah ayay hooyadood kaxaysoo waxbarashada diintay ku dartay wuxuu idhi markuu hadlayay umaan aan baranayn diinta diinimo mushaar ku qaataanu islahayn laakiin markaanu aqoon yeelannay ee xaaraashii iyo xaaraantii ay noo kala baxday sharcigii iyo diintii ilaahay way diiday waxaan isaga dartii ahay ilaahay dartii aan hayn inaanu u qabanno ilaahay dartii ayaanu u soo noqonnay buu yidhi alxamdu mahadi ilaahay ayay u sugnaatay alladii allaha qad wafaqa waa waafajiyey lilcilmi cilmiga waa waafajiyey khayra khalqihi khalqigiisa kuwa ugu khayrka badan walituqaa taqwadana waa waafajiyey xataa naxad ilaayay qasado quluubuhum quluubtoodu linaxwihi xaggiisa ilaahay xaggiisa ilaahay u qasado eeg khayra khalqihidii inay jamac tahay waxaad ku garanaysaa halkan eeg xataa naxad quluubuhum xataa naxad qalbihum laguma odhan oo mufradda damiirkii qalbigu xataa waa la iska daa jamac maa laga dhigay lankii hore qaacidadiisaad soo fahantaye xataa naxad ilaahay qasado quluubuhum quluubtoodu linaxwihi ilaahay ilaahay u qasado qofku hadduu aqoon yeesho taqwana ku daro qalbigiisu ilaahay meelaan ahayn isma taagayo ilaahay buu doonayaa dhab ahaan inuu u barto fa min cadiimi shanihi ilaahay shanigiisa weyn dartii lam taxwii ma koobaysa qalbigain koobi maayo oo sida indhahaba laynoo yidhi adduunka markaynu joognay laa tudrikuhu labsaar wa huwa yudriku labsaar ishaas dee ku haleeli maysid hadda isagu isha lafteedu arka isha tan maaha waa basarkii aragtida lafteedu arkaa cajiib tanna u arkaa aragtida lafteedana u arkaa waa cajiib xataa naxat ilaayay qasado quluubuhum quluubtoodu ilaayay qasado linaxwihi ilaahay xaggiisa ay u qasado ereygii naxwe ahaa laba macno uu leeyahay baan halkan culimay ku maraynaa ereyga naxadi waa naxwuu ka yimide naxad waa maxay macnaheegu xataa naxad maxaan ku macneeyey qasad baan ku macney naxwuu haddaba qasad buu noqdaa linaxwihi waa naxwe maxaan isna ku macney linaxwihi waa lijihati xaggiisa marka waa jiro iyo dhinac ayuu noqonayaa markaana labadanba waxaa loo yaqaanaa baraacatu listihlaal ragga ilaahay afka baray ee luqadda baray ee aqoontale way isticmaalaan khudbadda maanta aad jeedinaysa hadday ramadaan tahay waa inaad ka bilowda xamdaladaada alxamdu lilaahi aladii awjaba calayna siyaama ramadaan waa la fahmayaa halka ka hadlayso haddaad xaj ka bilaabayso waa inaad xajkii ka bilowdaa sheekhu naxwuu ka bilaabayaa ee khudbadiisii dee nexlaha ku soo dara xataa naxat quluubuhum linaxwihi haddaba naxwuhu afar iyo toban macno ayuu leeyahay naxwuhu imisuu leeyahay baynu nidhi afar iyo toban macno ayuu luqada naxwuhu ku leeyahay afar iyo tobanka macno lix macno oo kamida mida ah, kitaabkeennana gabayar soo uriyey kitaabkeennan ayaa gabayga yaree saddex iyo toban beydka bogga saddex iyo tobnaad bogga saddex iyo waxaa ku qoran lix macno oo naxwuhu uu leeyahay waa kayna leh قسم ومثل جهة مقدار قسم وبعض قاله الأخيار قسم نحوه قسم ويان نحوه قسم إبالي حتى نحت قلوبهم تبابا كميدا مثل اسكم مد ويان نحوه اسكم مد ومركة قال فيه مادا جهة جهة ويان يردنا مركة قال من نحوه واجهه مقدار مقدار يا قياس ايا لله مقدار نحوه مركة قال مقدار يا قياس قسم واقيب يا قيب قيب سنبا مركة قال قيب بالورانيا بعضنا وابد qaala hum waxan waxa sheegay alakhiyaaru culimada akhyaartaa culimada akhyaartaa ayaa inoo tilmaantay naxwuhu inuu lixdan macno leeyahay afar iyo toban macno ayuu leeyahay xataa naxad ilaa ay qasado quluubuhum quluubtoodu linaxwihi ilaahay xaggiisa ay u qasado fa min cadiimi shanihiidaa ma haysa eeg fa'da lamta dambe ku darso falam taxwihi ilaahay quluubtii ma koobin min cadiimi shanihi min ajli cadiimi shanihi shanigiisa weyn dartii shanigiisa weyn dartii ayuu qalbigii koobi waayey fa ushribat maxaa ka dhashay haddaba cilmigii iyo aqoontii iyo welibana dee raadintii ilayn ilaahay inaad si dhaba ah u barata ayaa doonaysaa cilmi baad yeelatay oo alla kabad baad yeelatay oo waxaad u dartay inaad ilaahay raadiso subxaanahu wa tacaala si dhaba ah inaad u barato maxaa ka dhalanaya markaa inaad jeclaysato ilaahay subxaanahu wa kasta oo ilaahay lagu hayo inaad ka weydo inuu dikriga ilaahay kuu dhadhamo sonkorta iyo malabku siisii ka macaan inuu kuugu dhadhamo kolka waa kan wuxuu ihi fa ushribad la waraabiyey ushribad waa la waraabiyey waa qalbi ooman fa ushribad waxa la waraabiyey quluubtii macna damiiri shani damiiru shaniga macnihiisi umbaa qalbigii la waraabiyey qalbigii baa la waraabiyey damiiru shaniga macnihiisa haddaba culimada ereyga damiiru shanihi waa maxay damiiru shaniga xataa alfiyada kuma qorna alfiyat ibnu maaliga waa kitaabka u sarreeya naxwo intaynu dhiganno sow maaha alfiyat ibnu maaliga damiiru shanigu kuma qorna u halkan inoo sheegaya sheekhu laakiin si kooban u ogow oo damiiru shani damiirka la yidhaha waxa weye wuxuu hadda u jeedaa faclam annahu laa ilaaha ila allah ma haysa annahu hadaasaa damiiru shaniya faclam annahu hadaasaa damiiru shaniya damiiru shaniga macnihiisuna damiirka macnihiisa ma garanaysiin damiirka asalba macnihiisu waa halku u noqonayo damiirka macnihiisu waa maxay haddaan idhaa jaaa muxammadun wahwa daaxikun huwadaasiyay u noqonaysaa muamed kolkaa huwadaa macnaheegu waa muxamed ile maxamed bay u noqotaye haddaba damiiru shaaniga macnihiisu waa halkuu noqonayu damiirku halkuu noqonayuunbaa macnou ah faclam annahu hadaasi waxay u noqonaysaa damiiru shanigu wax soo socda u noqdaaye laa ilaaha ila allahda ka dambaysa u noqonaya faclam annahu laa ilaaha ila allah damiiru shanigu waa anahu hada ku jirta quluubta waxa la dhansiiyey damiiru shaniga annahu ah macnihiisa oo laa ilaaha ila allah ah laa ilaaha ila allah buu qalbigii jeclaaday markaa qalbigaagu tawxiidka ilaahay inuu jeclaanaya ilaahay inaadan cid kale garab dhigi karayn ayuu jeclaanaya ilaahay keligii inaad caabuddo ayuu jeclaanaya inaad ogaato koonkan wixii ka dhaca ilaahay oo quri inuu wado ayaad jeclaanaysaa ama aad ogaanaysa waxaad dareemi karaysaa ilaahay cid kaloo la garab dhigaya inayna jirin fa ushribat waxaa la waraabiye macnaa damiiri shani damiiru shaniga macnihiisa oo tawxiidka ah ayaa qalbiga lagu waraabinaya markaa ilan aqoonyaa lakaba u hele markaa haddaba qalbigaagiina tawxiidka uu jeclaado maxaa ka soo guuxaya al qalbigaagiibaa tawxiidkii jeclaaday maxaa kaa soo boodaya fa acrabad quluubtii waxay caddaysay filxaan maa filxaan wixii tukaanka dhex yaalay ayay bil alxaan qoriga yaree ay ku tumaan biraha ayay ku cadeeyey kabanka ay ku garaacaan quruubtii intay qoryahan yare kabanka lagu tumo soo qaadatay unba waxa la wixii dukaanka dhex yaallayba ay halkaa ka caddaysay kabankaasay ku caddaysay ereyga alxaan waxaa loo yaqaanaa nimanka khamriga cabbaa bal hadda fiirso nimanka khamriga cabbaa markay khamriga cabbaanay dhergaanay marqaamaan waxay sameeyaan bahalahaas ay garaacaan dibaddaa laga maqlaa waxaa la ogaadaa meesha reg dhergay inay joogaan meesha reg dhergay inay joogaan ayaa la ogaadaa hada miyaad fahamtay kolka alxaan baa layidhahda ereygan xaanihiina waa dukaanka khamrada iibiye ayaa la odhan jiray hadda laakiin balaaqaa ku jirtee ereygan xaanihi dukaan maaha waa qalbigii war dukaanka saw alaab lama dhigo qalbiga maxaynu soo dhignay cilmigii iyo sidaynu ognahay alla kabaqi lan ataqwa haahunaa buu nebigu yidhi waa cilmigii iyo alla kabaqi iyo welibana tawxiid jacaylkii fa ushribad macnaa damiiri shani sownaga nidhi quluubtii waxaa la waraabiyey wixii dukaanka yaallay dukaanku wahalkeey waa qalbiga wixii qalbiga yaallay ayay qoryihii yaryaraa quluubta ku cadaynaysaa oo talow qoryaha yaryaree la garaacaya kabanku waa maxay war waa carabka alxaantan uu kuu sheegay qoryaha iina waa carabka waxalla wixii qalbigaaga ku jira carabkaagunbaa soo daadinaya carabkaaga maxaa ka soo baxaya markaa ilaahay jacayl inaad diinta ilaahay jeclaato inaad dadka wada jeclaato inaad qofna adan ilaahay darti uga fogaamin inaad qofku haddaad aragto wixiisu ilaahay dartii inuu yahay inaad maciisa ahaato waa xaqiiqo wey hadduu qofku ku yidhaa waan ku necebahay waan ku necebahay looguma jawaabo waxaad tidhaahdaa maxaad igu nacday hadduu ku yidhaa waad xun oo xumaad dayn weyday dee waa cibaadu samaynayaa sheekhe adna waan ku nacebay haddaad tidhahda waa jikaari war qofkan salaad maad ku nacda qof salaad tukanaya so salaad qofku tukana inaad jeclaata ma ka ku naca haddaad xun tahay kee isagu cibaadu ku jiraa hadduu kaa kari waayo xumo ilaahay dartii uu kaaga hadho uu ku yidhahda hebelow anuu fiishkii waan kaa saartay dib isku arki mayna hadduu ku yidhaahdo hadda mayla socota waayo waad xun adnaa iyo annaan waan ku necmaan inaad tidhaa run ka tahay oo adu qof xuna tahay dee wuu cibaadaysanaya sheekhaadu jeclow waa laazim wax ku saaran weeye laguma weydiin qalbigiisa hays odhanin ninkani ujeeddo kaliyo dankanuu leeyahay hays odhanin ilan qalbiga ilaahay baa oge waxaa haddaba culima laynaga doonayaa tawxiid jacaylka iyo aqoonta iyo maxaanku idhaahdaa alla kabaqa intaasi qalbiga markay gasho carabadaadu waxay caddaynayaan waxa qalbigaaga ku jira ma aamusi kartid ogow fa acrabad waxay caddaysay quluubtii filxaan wixii dukaanka iyo qalbiga dhex yaalay ayay bil alxaan carabada ku caddaysay carabadii bay u cid kasta ayaa hadalkaaga ka garanaya itijaahaaga iyo maxaanku idhaahdaa mabda'aaga iyo cid kastoo hadalkaaga maqasha way ku fahmaysaa war bal hadalanu ku garanee bay yidhaahdeen qofka marka la doonayo aqoontiisa in la eego ama la doonayo xataa fikirkiisa in la eego waa laga hadliya asal ahaan takalam bay yidhahdeen litucrafa hadal ha lagu garteen khaalif litucrafana way jirtay dadka khilaaf haddaad doonaysa in lagu barto makarafoon un qaado dadka khilaaf sidaa maaha undhe taana waa lagu baranayaa bay yidhahdeen nimanka carbeed waa habis wey halkaa xamdaladiibuu sheekhu kaga soo baxay inuu ilaahay u mahad naqo wa tacaala ilaahay inuu u mahad naqo ka soo baxay waxaynu dareemaynaa markuu xamdaladii ka soo baxay salligii iyo salaantii ayuu kusoo xijisiinaya salliga iyo salaanta ayuu kusoo xijisiinaya waayo nebi maxamed xadiis saxiixa wuxuu inagu yidhi sala allahu calayh wasalam man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuhu qofku hadduu wanaag idiin sameeyo isku daya inaad abaalcelin u samaysiin abaalcelin abaalmarin isku day inaad u samaysid nebi maxamed adduun iyo aakhiraba ilaahay sababtiisa inagu badbaadiyey maxaynu abaalcelin uga dhignaa abaalkiisa maynu celin karnaa miyaynu gudi karnaa xaqiiqatan waa maya xaqiiqatan waa maya lama celin karo lamana gudi karo waxaynu haddaba doonaynaa aynu ku salino nabiga aynu ku salina sal allahu alayhi wasalam uma salaatu salaad oo maca salaamin salaan maceedihi salaamka oo laa'iqin u cunama nebigu cala nabiyi nebigii dushiisa ha ahaato nebigii afsaxi lkhalaa'iqi makhluuqa ugu fasaaxada badnaa ereyga umma'a ayuu sheekhu keenay uma muxuu u isticmaalay oo ereyga umma'a muxuu u keenay ereyga umma'a wuxuu u keenay ummadu waxay ku tustaa atartiib maca taraafi wax la kala tartiibinayo oo in balan kala dambeeyo ayay uma keentaa sheekhu wuxuu sumo u keenay inuu ina tusiyo waxa ilaahay ku tacalluqo oo xamdalada ah iyo waxa makhluuqa ka ugu sharafta badan ku tacalluqo oo nebi maxamedii inay aad u kala hooseeyaan ayuu sumo u keenay uma labadanuu aad kuugu kala duwaya uma salaatu salaadi salaada oo maca salaamin salaam maceed ah salaamka oo laa'iqin u cunnamo nebigu cala nebiga dushiisa ha ahaato nebigii afsaxi lkhalaa'iqi makhluuqa oo dhan ugu fasaaxada badnaa nebigii makhluuqa ugu fasaaxada badnaa dushiisa ha ahaato ereyga asalaad ismulmasder weeyaan ficilku sallaa buu ah masderku wuxuu noqon lahaa atasliya uma tasliyatu inuu yidhaahda uma tasliyatu wuxuu ereyga tasliyaa u isticmaali waayey tasliya naxariistan tacdiimka la socota waa la yidhaahdaa cadaabiddana waa la yidhaahdaa cadaabidda oo ilaahay baa qur-aanka ku yidhi wa tasliyatu jaxiim haddii uma tasliyatu uu odhan lahaa yuhuudda iyo dadka diinta nacab islaamka dadka nacab ayaa odhan lahaa nebiga atbaacdiisiibaa habaartay wa tasliyatu jaxiim bay inooga dhigi lahaayeen kol si iihaamkaa looga baxo ila nebigu wuxuu yidhi iyaakum wa mawaaqifa tuham idinka iyo meelaha laydinku tuhmaysanayo ayaan idin kala digayaa kolkaasi meelahaa tuhmada aynu uga badbaadno ayay culimmadu yidhaahdeen war atasliyatuda aan iska dayna masderka ahoo asalaat aynu isticmaalno uma salaatu maca salaamin salaamaceed isagoo ah ereyga salaamihi waa ismulmasder ismulmasderkan waxaa loo isticmaalay limunaasabati salaa ilayn masder la isticmaalo tasliim inuu yidhaabay ahayd ma og tahay uma salaatu uma eh, tasliim inuu yidhaabay ahayd wuxuu tasliim uga baydhay uu salaam u qaatay masderka hore ayuu masdernimadiisa salaaduu ka baydhay masdernimadeeda uu ismulmasder u leexday labadaba ismulmasder inooga dhig ardayda waxaa dhagaha laga yaaba inay qaarkood taagaano ismulmasder muxuu ahaa inay yidhahdin baa laga yaaba ismulmasderu maxaa tahay waa suaal inoo iman doonta su-aal iman doonta oo hadda maynaan dhiganine insha allah kitaabta sarfiga ah ka inoogu soo horeeyaan ku arki doona hadduu rabbi ogolaado uma salaatu salaad oo maca salaamin salaam maceeda salaamka oo laaiqin u cunama nebigu cala nabiyi nebiga dushiisa ha ahaado sal allahu alayhi wasalam cala nabiyi nebiga dushiisa ha ahaado eeyo nebi amarka ah la doonayo nebi iyo rasuul maxaa u dhexeeya nebi iyo rasuul maxaa u dhexeeya rasuulka waxaa lagu tacriifiyaa tacriifka ugu wanaag tacriifyada ugu wanaagsan ka mid ah waa qofka loo waxyoodo ee haddana la amro inuu waxyigan dadka gaadhsiiyo ayaa rasuul la yidhaahdaa nebina waxaa la yidhaahdaa qofka loo waxyoodo walow yaa la amrinba inuu dadka gaadhsiiyee ama ha gaadhsiiyo ama yuuna gaadhsiinin kolka yaa caama yaa gudaballaadhan ma nebi baa gudaballaadhan mise rasuul waar nebigaa gudaballaadhan rasuul oo dhani waa nebi oo waa loo waxyood ilan nebigu waa ka loo waxyoodaanku idhi waxyigii hadduu raaco kolkaa amar inuu risaalada gudbiyo eegeen rasuul maxaan rasuul waxa weeye qof qofka loo waxyooday ee haddana gudbin la saaray kolka eeg isagu waana loo waxyooday gudbinna waa la saaray waa ka inta loo waxyooday ama gudbin hala amro ama yaa la amri hala gudbin ama yaa la kolkaan nebiga ayaa caam ah oo rasuulka ka caamsan tacriifyada ugu aslamsan weeyi culimmadu halka mas'aladan aragtiyo kala duwan bay ku leeyihiin kaasaa ugu wanaagsan waxaad culima ogaatiin iminka dad iyo rag haddaan idhaa yaa ballaahan dad iyo rag dad iyo rag haddaan idhaa yaa ballaahan ma raggaa badan mise dadkaa badan ya dadka sow maaha waayo dadkii waxa soo hoosgelaya raggii iyo dumarkii soo saa oo rag iyo dumarba de waa dad haddaba nebi iyo rasuul yaa halka dadka ku jira yaa se halka ragga ku jira nebigu halka dadku ku jira kolkaa kii la amray ee la yidhi gaadhsii dadku iyo kii aan la amrin labaduba dee waa nebi rasuulkuna halkii ragguu ku jiraayo waa kii amarka la risaaray u wey ereyga nebiga haddaan luqa ahaan u eegno wuxuu ka yimid laba laba meelood buu ka yimid qole waxay idhahdeen nabaun buu ka yimid nabaun waana alkhabar alcaiim baa la yidhahdaa warka weyn baa la yidhaha naba nabaun um. nabaun um buu ka yimid haddii aynu nidhaahno nabaun um buu ka yimid laba macno ayuu nebigu leeyaho nabaunun faciilun ka keena faciilu faciil culima haddii ereyga faciila keen laguloo dee kelmadii sarfi bay naga soo gelgelaya ogaada marba haddaynaan isyar qabanin risaalad yaroo degdega oo sarfiya haddaynaan helin waad aragtiin mar kasta sarfi bayna soo gelgelaya nabaun bal faciilun ugu dhawaa nabiiun buu noqon nabiiun qaacido loo yaqaano sarfiga qaacidatu sayid baa ku dhacday nebiyun buu noqon nebiyun haddaba nebiyun waa faciile faciilkaa marna faacil baa laga dhigaa oo eg nebiyun waa warrame ka dadka u warramaa marna faciil bimacnaa mafcuul baa laga dhigaa oo nebiyun waa loo warrame nebi laba macnuu leeyahay markaa haddii naba'i laga keentay mina naba'i labada macnuu leeyahay waa maxay calanabiy waa warramihii inaad tidhaa iyo calanabiyi loo warramihii inaad tidhaahdo isagaa dadka u warramaya oo waxyigii ilaahay uga warramaya ama isaga ayaa loo warramaayo xagga rabbi looga warramaa waxaa kaloo jira soo laba macno maaha minanabi haddii laga keento waxaa dhici karta nebiyun inuu ka yimid min anubuwa nebiyun inuu aye ka yimid baa karta iyaduna min anubuwa inuu ka yimid nubuwa haddaynu nidhaahno nebiyun min anubuwa buu ka yimid nubuwadu waa arifca waa sarraynta nbiyun nubuwadii bal faciil ka dhig nubuwa faciil ka dhig nabiyun buu noqonayaa nabiyun naqiiwun markuu noqday wowga ugu dambeeya qaacidatu sayid qaacida sarfiga loo yaqaano ayaa ku dhacday wuxuu noqonayaa nebiyu nebiyun macnihiisu markaana waa laba macno oo calanabiyi kii kor loo qaaday ee ilaahay qiimaha iyo darajada siiyey ama calanabiyi kii isagu kor u qaadayay inta raacda calanabiyi mise macna ayuu haddaba leeyahay afar macno ayuu nebigu leeyahay uma salaatu oo maca salaamin salaam maceed ah salaamka oo laa'iqin u cunama cala nabiyi nebiga dushiisa ha ahaato nebigii afsaxi alkhalaa'iqi makhluuqa ka ugu fasaaxada badan ahaa ilaahay fasaaxada buu siiyey fasaaxo ardayna aynu ka warrami karayna maaha nabiyullaahi moxamed sala allahu alayh wasalam fasaaxada iyo jawaamiculkelimka iyo waxyaabuhu nebigu ku hadli jiray waad la yaabaysaa markaad sidaa u eegto balaagada ku jirta ittaqi llaha xayumaa kunta waatbici sayi'ata xasanata wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan bal saddexdaa jumlo macnee miyaad macnayn kartaa ittaqi llaha xayumaa kunta waa jumlada koobaad waxbaba kama teginba waatbici sayi'ata xasanata oo muslimkii qalloocay waatbici sayi'ata xasanata tamxuhaa macal waxa way kaa qalloocaa siduu ku hagaagi lahaa iyo macal qalloociisii halkuu ku dambaynayo macal natiijadii waaqici sayiaati xasanata damcuhaa waxba kelmad adiga khaaliqa wixii idin dhexeeyey oo dhan ba la dhameeyey adiga makhluuqa ka warranta wakhaaliq naasa bikhuluqin xasan wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan dadka markaad la mucaamaloonaysa wax idin kala galaanna si wanaagsan dadka ula mucaamalo haddii lagaa sii naxa ka warran oo leeaad hebel bay waxna kala galeen ka warran hebel ayay waxna kala galeen ka warran ummaddan ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay unbaa ummadda abuuray dhaqanka iyo akhlaaqda iyo qiimaha ay leeyihiin wallaahi waxaynu inagu garan karayna maaha dad badan oo ka mid a ah, imise qof diin leh dacaad laga qadhaab oynu aragnay dhaqan ahaan iyo dabeecad ahaan imiseynu aragnay qof diin badan aan hayninoo timira waxa weeye waxaynu ognahay dadkani sidii marka hore ay kala ahaayeen unbay kala yihiin wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan qiso cajiiba iyo maalin dhaweyd eeg eh, ayaan arkay waxaan xasuustay qofka akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisaan eeg uu ilaahay kulaba macnayn kari waayo anoo waddadan horteenna maraya ayaan jeedsado gaadhigaygii baa gaadhitaan galay markaan galay ayaan soo degay saasaanu soo degayo waxaan isri waa dhaawacday gaadhigaasi geerash geysi nink intuu saa ii soo eegay ayugo maxaad soo degaysaa waayo waa ku dhintay salaam bay ahayd salaan culimaa la yidhahdaa sheekh iska socda buy <laughs> salaan culimo <laughs> bal ilaahay ummadiisana waxa laga yaabaa waa dadku sida ay u kala duwan yihiin ee hadday tahay damiirkooga hadday tahay maxaanku idhaahdaa akhlaaqdooda ilahay baa deeqaybiya subxaanahu wa tacaala telefoonka maan haynin waxaan raadiyey qofka telefoonkiisii waan helay mar dambaan helay waan la hadlo waxaan sibabalaad buu yaro degaye oo malaha uu is ogaaday wuxuu qabee bal hadda u tag wuu ila yaabay waa ilaahay cilmiyadiisa wey akhlaaqda rabbi baa bixiya akhlaaqda rabbi baa bixiya wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan bal xadiidka u fiirso وخالق الناس بخلق حسن markaan doonayno وخالق الناس بخلق حسن eeg nabigu ma oran عليه الصلاة والسلام وخالق المسلمين وفيirsa hadda xadiidka markaad doonayso وخالق المسلمين xataa ma wakhaaliq lmuslimiin waa maxay lafdiga xadiidka inoo qoran wakhaaliq innaasa bal aad u eegta dadka hadduu gaal yahay been inaad u sheegta maaha haddii uu wuxuu dooni ha ahaado been inaad u sheegta maaha qof muslimaa ah tahay warkaagu ha caddaado waxaanad isku ogtiin waxaan ahayn inaad ula timaadmaa wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan akhlaaq istabamarle akhlaaq dhaqan medmadow leh waxyaabo dee diintu aynayna amrin waxa wey waa waa waa runtii mid aad looga naxa wey hadaba nebigu afsaxil khalaa'iq u ahaayo xadiidkaa aynu soo qaadannay oo qura ma macnayn karayno runtii xadiidkaasoo qura haddaynu idhaha la macneeyo dee macnihiisu waqti buu qaadanaya uma salaatu salaad oo maca salaamin salaam maceed ah salaamka oo laa'iqin u cunamaa cala nabiyi nabiga dushiisa ha ahaado nbigii afsax lkhalaa'iqi makhluuq oo dhanka ugu fasaaxada badan ahaa muxamadin muxamed dushiisa ha ahaato waa nebiga magaciisii wal aali aalkii nebigana dushooda ha ahaato ereygan aal aal ah wuxuu ka yimid ahlun buu ahaa asalkiisu ahlun ahlina waxaa loo yaqaanaa qofka qaraabadaada ah ee dhibkiisa iyo dheeftiisuba ay ku soo gaadhayso ayaa ahli la yidhaahdaa ha'da ayaa hamse loo bedelay ha'da marka hamse loo bedelo waxay noqonaysaa alun bay noqonaysaa haddaba aluntii waxaynu samaynay hamsihii dambe ayaynu haddana alifu sii bedelnay aalun bay noqotay markaa aalun laakiin ahliga iyo aalku waxay ku kala duwan yihiin oo fardi uu jiraa ahliga wax kasta waa loo idaafeeya wax wanaagsan iyo waxunba aalkana wax sharaf leh unbaa loo idaafeeya walow adduunka oo qura sharaftiisu ha ahaato sida la moodayo sida aalu fircawn oo kale culimmadu masalada aalka way isku khilaafeen oo qoraa tidhi aalka damiir looma idaafayn karo aalihiin lama odhan karo oo damiirku sharafma lama hadda waa rag waaweyn oo luqadda ku tegey laakiin la ogaaday inay khala tahay oo aalka sawmaadan arag damiirku dee sidiisa ceebu maaha e aalka damiirka waa loo idaafayn karaa sidiisana ceebu maahae damiirku halku u noqonayuunbaa la eegaya damiirku halku u noqonaya hadday meel liidata tahay dee aalka damir ha u idaafayni damiirku halku u noqonaya hadday meel sharafle tahayna dee damiirku sharaf buu leeyahay mushkilad male markaa aalka koob iyo toban macno ayuu leeyahay kalmadda aalkiihi koob iyo toban macno imaamu shaafici wuxuu yidhi ereyga aala xilliga ducada marka ducada lagu jiro ilan hadda kitaabkii maynaan bilaabin waa ducadiisiiye marka ducada lagu jira dadka loo ducaynayo haddii aal la isticmaalo aynu ka dhig ha lagu macneeya buu yidhi kullu taqiyin wa taqiya qof kasta oo tadiyo ilaahay ka baqa iyo gabadh kasta oo tadiyada ayaa iska soo hoosgelaya wal asxaabi asxaabta dushooda ha ahaato ereygan al asxaabihi waa jamcu saxbin waa ismuljinsigii baa la jamciyey ama ismuljamcii baa la jamciyey baan doonayaa jamcu saxbin weeye alaasxaab ama sidiisuba jamac u ahaa waa masle siba weyhiiyo ay isku hayaan culimmadii kale saxaabi waxaa loo yaqaanaa culimo ama asxaab marka la macnaynayo saxaabi waa man laqiya nabiya sala allahu calayhi wasalam fii xaali xayaatihi mu'minan bihi wamaata calaa dalika fi lardi bay culimo badan yidhahdeen halkaa lagu soo daro saxaabi waxaa la yidhahdaa man laqiya nabiya sala allahu alayh wasalam nebiga qofka la kulma waxaad iska ilaalisaa culimmada isdilaaxa ama mustalaxa oo kale hadday jiraan rag qora man ra'a nabiya ninka nebiga arka ha odhani nebiga ninka arka waayo waxaa la diidayaa ninka nebiga arka haddaad tidhaahdo waa ninka nebiga arka inaad saxaabi tidhaahdo cabdullaahi ibnu ummi maktuum iyo raggii lamidka ah indhoolayaal bay ahaayeen nebiga mayna arag haddana asxaabtii nebigay ku jiraan waa man laqiya nabiya sala allahu calayh wasalam nebiga cidda la kulanta welibana muminan bihi isagoo rumaysan hadduu ninkan isagoo gaala nabiga arki jiray uu rasuulku geeriyoodo weli isagoo gaala uu rasuulku intuu geeriyooday kadib soo islaamo haddee nabiga uu yaqaanay saxaabi ma addee waa muminan bihi baa loo baahanyay markanuu nabiga la kulmay inuu mumin yahay baa shartiga fii xaali xayaatihi bay ku dareen fii xaali xayaatihi culimmadu welibana rasuulku markuu noolaa inaad la kulanto weeyi haddaad laakiin xalay ku riyootay nebiga nebiga waxaynu ognahay shaydaanku iskuma soo matelo haddaad rasuulka ku riyooto de shaydaan iskuma soo matelo laakiin saxaabi ma noqonaysa haddaad xaalay ku riyootay rasuulka saxaabi noqon maysi waayo fii xaali xayaatihi baa lagu yidhi haddana waxay culimadu ku sii dareen wamaata calaa daalika wamaata calaa daalika waxa weeye ninku hadduu rasuulka rumeeyo uu rasuulka la kulmo uu kadib uu kadib gaaloobo isagaa gaaloobay kadib rasuulkaa geeriyooday ninkanoo gaala ah. ninkiiba haddana dib u soo islaamay ma saxaabi baa loodhan mise saxaabi loodhan maayo wamaata calaa daalikadu taas ayay iskaa saaraysaa waxay culimmadu yidhaahdeen welibana saxaabiga ha loogu daro filardi inuu rasuulka dhulka kula kulmo waxaa kaa baxaya fi lardidaana markaad tidhaa man laqiya nabiya sal allahu alay wasalam muminan bihi fii xaali xayaatihi fi lardi markaad tidhaa fi lardi salaadaha markii nabiga lagu soo waajibiyey ee loo soo dhiibay samaawaadka markuu koray malaa'ig badan iyo nebiyo badan ba xaggaa kusoo arkay dee samaawaadka de saxaaba ma ka dhignaa saxaabadii nebiga ma dhidhaana malagyaheed oo saxaabadii nebiga ah ya rasuulheebed oo saxaabadii nebiga ah filardi haddayna ku gurmi eeg waxa wey filardi quyuudaasi waxbay naga wada saarsaaraysaa waad aragtaa muxamedin muxamed dushiisa ha ahaato walaali aalkii nebiga dushooda ha ahaato wal asxaabi asxaabtii nebiga dushooda ha ahaato man kuwii dushooda ha ahaato atqanun sugay alqur'aana qur'aanka bilicraabi icraab ku sugay wa raggii qur-aanka icraabay baynu ku samaynaa raggii qur'aanka icraabay ayaynu ku samaynaa ilan icraabtu faa'iido yeelan maysa haddayna qur'aanka ku icraabaynin man atqanu lqur'aana bilicraab raggii qur'aanka sugay ee ku sugay icraab ragga ayaynu u ducaynayna ayan ku sallaynaa haddaba waxaa la isweydiiyey warta naxwaha aasaaskiisu goormuu ahaa sidaynu ognahay abiaswadi du'ali oo taabiciintii ka mid a ah ayaa naxwaha qoray bamrin min cali bni abi aalib radia allaahu canhu cali binu abi aalib amarkiisa ayuuna ku qoray saxaabadu ma iyagaa ogaaba markaa naxwaha uu ka dambeeyeye talo waa maxay man atqanu lqur'aana bilicraaq waxaa u jeedaa sheekhu saxaabada maadaamay luqadoodu luqadii ay u dhasheen ay ahayd maadaama oo dadka dad guurguuro oo waddannada kale ajnabigaa dhex tagana ayna ahayn maadaamay jasiiradoodu iska xidhnayd maadaamay niman jasiiradooda af carabiga uun ku hadlo ay ahaayeen luqooyin soo dhexgelay ma jirin afka ay ku hadlaan oo dhani af naxwaysan buu ahaa koogii hadlayay wuxuu yidhi walastu binaxwiyin yaluuku lisaanahu walakin saliiqiyun abulu fa ucridu wuxuu yidhi walastu binaxwiyin haymooday naxwiile buu yidhi yaluuku lisaanahu carabka raamsada anuu naxwiile carabkiisa raamsada meeyihi buu yidhi walaakiin sariiqiyun bahasha waan u dhashay buu yidhi aquulu waan ku hadlaa uno fa ucribu hadalkayga o dhan baa anu anuu markaan hadla hadalkayguma uu yahay buu yidhi kolkaa bal hadda u fiirso raggii hore caynkaasay ahaayeen laakiin markii islaamku uu fiday islaamku uu ballaadhay qaarado kala duduwan uu gaadhay dowladdii muslimiintu dowlad qura ay noqotay ee min bari ku dhashay uu ka telinayay galbeedka uu madiine iyo maka yimid rag dee maxaanku idhahdaa wadanno kale ka soo jeeda oon carabba ahayn welibana ay hoggaankiisana ka noqdeen luqooyinkii way iswada bedeleen dadkii af kalay ku hadleen waxaan la geranayn baa soo baxay naxwaa loo baahday markaa in la qoro naxwihii markaa ayaa loo baahday in la qoro haddaba saxaabadu luqadooda way naxwaysnayd way naxwaysnaydoo haddii intaa in la eg oo jab ah ay arkaan markaaba iyagaa farta taagi jira diidi jiray cumar binu abi aalib majliskiisii cumar eh, baan doonaya cumar binu khaaab majliskiisii cumar binu khaaab majliskiisii nin baa hadal yidhi aad buu cumar isku bedelay wuxuu iska bedelay ninkaasi khaladka uu luqadda ka galay jebinta uu luqadda ku sameeyey ceebta uu ninkaasi galay ayuu cumar aad iyo aad runtii ula yaabay cali binu abi aalib markuu naxwaha qorayey inanuu dhalay ayaa sabab u ahayd naxwaha inuu qoro intay guriga sadxiga sare u baxeen ayay tidhi abadii ma ajmalu samaa'i waay maa axsanu samaa'i bay tii maa axsanu samaa'i maa axsanu samaa'i maa axsanu samaa'i waa su'aal halka cirka ugu quruxda badan ii sheeg bay weeyaan oo idinaa u jawaabay oo kawaakibahaa buu idhi dee xidigaha eg inantu ma doonayn in loo jawaabo yaabbay ahayd oo iyadunbay isla hadlaysay markaasay tihi aabba ma doonayo su'aal maahe waa istifaam waa tacajub bay tihi waan yaabanahay bay tihi markaasuu yihi yaabintii iftaxii faaki nuunka agodiine kordhig ma axsanu ah, halkay tii ma axsana ah, ka aad hoos dhigtayna samadana kordhig buu yidhi oo maxay dhe ma axsana ah, samaa marka waa yaao jawaab male ma axsana samaa samadu eh, ma axsana samaa alla samadu qurux badana ama samada maxaa qurux badnaysiiye samada maxaa qurux badnaysiiye uu yaaban yahay uu qofkaasi uu yaaban yahay halkii ma axsana samaa ay ka lahayd maxay tidhi ma axsanu samaa bay tii axsankiina way goday samadiina way hoos dhigtay waxay noqotay ajzaada samada qaybeega qaybta ugu quruxda badan ii sheega bay noqotay su isku bedeshay ka warrama haddaan axsanka kor dhigo oon samadana godo maa axsana samaau haddaan idhaa ka warran maa axsana samaau waa nafyioo samadu quruxba male weeyaan kelmadaasaa keentay in naxwaha la sameeyo kelmadda ayaa keentay bal fiirsada kelmaddaa waa saddex qoraal mar waxaa tidhaha maa axsanu samaai marna waxaa tidhaha maa axsana samaaa marna waxaa tidhaha maa axsana samaau saddexdaa midna mid la macno ma saddexdaa eri midna midla macno maaha haddaan idhaa maa axsanu samaai macnuhu waa maxay maa axsanu samaai samada halkee ugu qurux badan weeyi haddaan idhaa maa axsana samaaana yaab weeyaanoo samadu qurux badana weey ama maxaa qurux badnaysiiyey samada haddaan idhaa maa axsana samaauna maa axsana samaau haddaan idhaahdo maxay noqonaysaa samadu ma qurux badna kumaa haddaba magiciisa isticmaalayo saddexdaa jumlo ka dhigaya saddexdaa jumlo kumaa ka dhigayo magaciisa isticmaalaya ficilka akramaah ama ficilka ajmalaa intuu isticmaalo kuma magaciisa u isticmaalaya bal aniga magacayga egadabxameda soo qaato waxay maa ajmalu muxamadin macnuu waa maxay maa ajmalu muxamadin muxamed xubnihiisa xubinkee ugu qurux badan weeye waa su'aal dee wejaha u dhe ama yadda u dhe ama raasi u dhe meeshaa doonta ku jawaab maa ajmalu muxamadin bal haddana waxaad samaysaa ah ajmal kala kordhow muxamedna kordhi maa ajmala muxamadan muxuu noqonayaa maa ajmala muxamadan maxamed maxaa ka qurux alla qurux badana weeye waa yaab markaana bal waxaad samaysaa ajmal kana kordhi maxamed kana god maa ajmala muxamedun macnihii muxuu noqday markaana maa ajmala muxamedun qurux badana weeyaan mayla socotiin waa sababtii keentay naxwaha in la qoro uma salaatu salaad salaada oo maca salaamin salaam maceed ah salaamka oo laa'iqin u cunama nebigu cala nabiyi nebiga dushiisa ha ahaato sala allahu calayhi wasalam afsaxi lkhalaa'iqi makhluuqa ka ugu fasaaxada badan ahaa muxamedin muxamed dushiisa ha ahaato walaali aalkiisana dushooda ha ahaato wal asxaabi asxaabtiina dushooda ha ahaato man atqanu kuwii sugay alqur'aana qur'aanka bilicraabi icraab ku sugay raggii qur'aanka icraabay ragga ayaynu u ducaynaynaa ayaynu ku salliaynaa wabacdu insha allah wabacdudaasuu inoogu joogi doonaayo sababta kaliftay ah in kitaabka la qoro halkaa ha inoogu joogo allah subxana wataala ala